أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamusطafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah amaa bacdu waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii saddexaad fasalkiisii labaad baynu ku jirnay kitaabka waa kii ahaa shan qaybood qaybta koobaad xaqiiday ahayd alxamdulilaahi waa soo dhammaynay qaybtii labaadna aadaabay ahayd iyadana waa soo dhammaynay qaybta saddexaad akhlaaq wey akhlaaqda fasalkeedii labaad baynu ku jirnay fasalka labaad wuxuu ka koobmay fii khuluqi sabri waxtimaali ladaa safarka iyo dhibaatada u dulqaadashadeeda qaybtii hore safarka waa akrinay qaybtii labaad baynu ku jirnay ee dhib aqbalka ahayd markaa shiikha wuxuu yidhi wa ama ixtimaalu aladaa dhibka xambaaridiisa ama u dulqaadashadiisa fahuwa sabru isaga naftiisii way ka safar oo safarka waxaa la yidhaahdaa xabsu nafsi calaa maa takrah naftoo waxay qoonsanaysa lagu qasbo naaxiyada markii laga fiiriyo ixtimaalul adaha waa qeyb safarkii ka mida waase kasii qallabsan yahay haddana ixtimaalul adaa ashaqu min asabri safarka ka dhib badan waa maxtimaalul adaa dhibka xambaarashadiisa fahuwa ixtimaalu ladihi asabru waa sabar walaakinahu ha noqdo sabare ashaqu waa ka dhib badan yahay oo fahuwa ixtimaalu ladaha bidaacatu sidiiqiin dadka nebiyaasha ku xiga dadka badeecadoodii wey wa shicaaru saalixiin dadka suusuban calaamadoodii wey wa xaqiiqatuhu ixtimaalu ladaa runtiisa an yu-da almuslim qofka muslima in la dhibo wey fii daatiillah eebba weyne dartiina loo dhibo tacaalaa eebba korahaye kolkaa fayasbir uu muslimkii ku sabro dhibkii alla dartii lagu dhibay wayataxamal wixii dhibaatee soo gaarana u rido xambaare wey oo falaa yaruddu muslimkii manaqo asayi-a xumaatadii loo geystay bikayri alxasana wanaag waxaan ahayn kuma raadiyo walaa yantaqimu ma aarguto lidaatihi liajli daatihi isaga waxa la yeelay darteedna uma aarguto walaa yataasar mana saamoobo lishakhsiyatihi isaga shaksiyadiisa wax uma noqdo maadaama marba hadduu yahay daalika dhibkaa loo geystay fii sabiiliillah eebbaweyne diintiisa darteedba haddii loogu geystay kolkaa wax waxaa la yeelayna iskama dhigo mana aarguto waa mu-aadiyan mar haddii safarkaa uu gaarsiinayo eebbadartii loo dhibay uu ku safray ilaa mardaatiillah eebba weyne raallinimadii hadduuba mar ku gaaraayo kolkaa wixii wax isaga dhib ugu jiraaba ma aha waa waxu dheef wasawatu arrinkaa waxaa ku siman fii daalika arrinka almursalu rusushii xagee xaggeeba laga diray dhammaantooda ayaa arrinkaa ku siman oo wixii rusul iyo nebiyaala dhibaato ayaa loo geystay allaa dartiina loo dhibaayey kolkaa waa ku sinaayeen wastawadhu waxaa ku siman ixtimaaluuladiin fii daalika arrinkaa gudihiisa almursaluuna akhyaartii xaggee xaggeeba laga diray assaalixuuna ee suusuubanaa baa arrintaa ka wada sinaydo id yanduru waxaa naadira oo aan la arkayninba man lam yu-da midaanan la dhibin minhum rususha ka mida fii daati illaahi eebba weyne dartii niman loo dhibin oo rasuulaba ma jiro walam yabtal mana noogin oo ma uusan go-in fii dariiqihi rasuulka jidkiisii ila alwusuuli gaarid ilallaahi eebba weyne la gaaro kama gu-in oo waxaa lagu dhibayaa la dartii hadduu yahay allaba dan uga baxa adna dhibkii ka badbaad nina kuma fikirin walam yabsal ma gu-in fii dariiqihi jidkiisa gudihiisa kuma gu-in ila alwusuuli gaarid kama gu-in ilallaahi eebba weyne la gaaro qaala cabdullaahi ibnu mascuud saxaabigaa jaliilkaa ah wuxuu yihi radia allaahu canhu eebba weyne xaggiisa raalliha ah ka noqde cabdullaahi baa yihi ka anii waxaa adii mooda anduruu hadeerin dhaha inaan ku hayo ilaa rasuuliillah alla rasuulkiisa inaan dhowra ayaad i mooda sala allahu naxariis allaha badiyo alayhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye yaxkii nabigoo sheekaynaya nebiyan nebiguu nabiga ka sheekaynayey min alambiyaa nebiyaasha eebba kamida salaatullaahi eebba weyne naxariisyaalkii iyo wasalaamuhu eebba nabadgelyadii calayhim nebiyaal korkooda ha ahaatee darabahu waxaa nebigii garaaci tumay qowmuhu dadkii uu ka dhashee loo diray ayaa nebigii garaacay fa admowhu korkiisii bay dhiig ka keeneen wahuwa isagoo nabiga yamsaxu dama dhiiggii tirtiraya can wajihi wejigaa laga dakray dhiiggii soo daatay indhihiiyo afkuu ka galay markaa dhiigga wejigiisa ka daadanayay oo indhihiisiiyo afkiisii ka celinaya wayaquulu wuxuu leeyahay dhibkaa isagoo loo geystay ayuu leeyahay allaahuma kfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun ilaahu kuwanan ka dhashaad ii dirtay isaga dembi dhaaf waxma oga anigii marna walaalkood ahaa mar labaadna uu nabiga ahaa wanaagii iyo ficnaanta u sheegayey xumaha uga digayey bay aniga dilayaan taa waxgarashalaan baa u leh allaahuma waana tii uxud ku dhacday ee haadihi suura midaas waa halbidhaan min suwari ixtimaali iladaa dhibka xambaaridiisa suurayaalkeeda ka mid a oo isagii oo la dakray dhiiggiisiina la daadiyey muu dadkii sidaa yeelay eebba u tuugaya alla u dembi dhaafuu leeyahay kolkaa dhib la xamila wato waa ka badanta kaanat waxay u ahaatay arrinta lirasuuliillah alla rasuulki sala allahu calayhi wasalama ilaa korkiisa naxariisee nabadgelyaha ku badiya dagaalkii uxud baa irig laga jebiyey oo wejiga laga dakray saana uu ducayey wa suuratun bidhaan ukhraa kale oo lahu nabiga u sugnaatayna waatana tana asama subanuhu wuxuu qeybiyey yowman maalin maalmaha ka mida ayuu maalan xoolo qaybiyey axadu axadulcabaad reer baadiyihii midkood baa wuxuu yidhi qismatun haadihi qismatun qaybtaanuu nabiga maanta wax qaybshay waa qayb anan maa uriida lagu rabin bihaa qaybtii wajhullah eebbaweyne wejigiisa qayb anan lagu doonaynin wey fabalaqa wuxuu gaaray daalika warka rasuulallah eebbaweyne rasuulkiisii buu gaaray faxmarad ka gadaal waxaa guduutay wejnataahu nabigii labadiisii gool ayaa cara darteed guduutay suma ka gadaal buu qaala nabiga yihi yarxamullaahu eebbaweynaha u naxariisto akhii walaalkay muusaa nebi muuse ahaa laqad uudiya muuse waa la dhibay biakhara in ka badan min hadaa tan laygu dhibay oo fa sabara wuu dulqaatay markaasuu nebi muusena u duxaynaya isagiina inuu ku dayduu doonaya isaga nabiga xagga tasarufka iyo maamulka ayaa laga dhaliilay oo qaybtuu wax qeybiyey baa la yihi dana kaluu ku leeyahay ee ilaah wejigii kuma doonayo amaa nebi muuse shaksiyadiisii baa la dhaawacay kolka la arkay isagoo cowradiisa qarsanayayo caadi maaha xiniyaha bale u fadhida wuxuu marada isugu caleelinayo shiinuu qabaa baa lagu yihi shaaluu qaba marka markii nabiga tani ku timid warkaana uu yihi hay-adu sidii bay ku timid labadii nabi baa la isku xilay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu kaaladiina aadow muusa fabara'ahu allaahu mimaa qaaluu wa kaana cinda allaahi wajiya kolkaa labada nabi iyo mid la arkaba dhibaatadii loo geystay iyo say u safreen baa la isku xiray waxaa nabiga markuu wax qaybiye yidhi haadihi qismatun tani waa qeyb anan maa uriida luu rabin bihaa qaybtatan wajhullaahi eebbaweyne wejigii qayb lagu doonayaa maaha fabalaga daalik markaa wuxuu gaalay rasuulallah alla rasuulkii faxmarad waxa guduudatay wajnataahu labadiisa goon qofka markuu caroodo dhiiggiisaa karaaya markuu dhiigga karana indhihiiyo wejiguu soo fuulaya markuu soo fuulana midabkii caadiga ahaabaa bedelmaya axmarad wejnataahu carada qabatay kulaylkeeda baa dhiiggiisii karay markaasaa wejigiisii iyo goobankiisii guduuteen uma qaal ka gadaal wuxuu yidhi yarxamullah eebbaha u naxariisto akhii muusa walaalkay nabi muuse laqad waxa dhaba buudiya muusa in la dhibay biakhara in ka badan min haada dhibkan aniga lay dhibay ofasafartay wa qaala khabaab ibnu laras tahu canu eebbaweyne khabaab xaggi ra'li ha ka noqde shakawna annagoo asxaabta baa calaacalay ilaa rasuulillah alle rasuulkii baan u cabanno calaaclula tagnay caleyhi rasuulka korkii asalaatu naharis iyo wasala nabadgelyaha aatee wahuwa markaa nabiga u calaahalnay mutawasidun wuxuu barkan yahay burdatan go-u lahay oo midab lahaa wuu barkan yahay lahu isaga nabiga waa go-a lahaa wuxuuna hargalayey fii dillilkacba kacbada hooskeeda buu hargalayey cabashadii waatana faqulnaa waxaan nidhi alaa tastansir maa noo gargaar jelisid lana anag dhibkii gaalada waa nagu batay makaa markaa la jooga madiina lama aadin dhibkii gaalada waa nagu batay waana u adkaysan la-nahay ilaah waa ka aqbalaya maa nooga gargaar jerisid alaa tastansir tantasir wawaad noo gargaar jerinayn lanaa annaga alaa tadcuu lana suubana maa noo ducaysid farajeeba inuu noo furo dhibkana naga dhiciyo ilan gadaal buu ka aasan yahay suma yu-ta waxaa lala iman jiray bilminshaar minshaar baa lala jey fayuuda minshaartii baa la dejin jiray calaa raasihi madaxiisa korkiisa ayaa lagu dejin jiray fayujcal waxaa qofkii mu'minka ah laga yeeli jiray nisfayni laba gaban oo islaag baa laga dhigi jiray wayumshad waa loo shallayn jiray biamshadi ilxadiid bir shallayaalkeed baa loogu shallayn jiray maa duuna laxmihi hilibkiisa wa cadmihi lafihiisa saasaa lagu samayn jiray haddana maa yasuduhu arrinkaa kama awdi jirin can diinillah eebba diintiisa darteed loo dhibay kama uusan noqon jirin waqasallaahu eebba waa sheegay lanaa annaga can ilmursaliin rusushii hore iyo dhibkay la kulmeen baa eebba nooga waramay waxaaka eebbaa waramay canhum rusushii xaggooda qowlahum hadalkay rusushu yidhaahdeen wahum iyaga oo rususha yataxamaluun u dulqaadanaya aladaa dhibkii ummadahooda uga yimid oo faqaal eeba wuxuu yihi waa xikaayatan can qowli lmursaliin siday rususha tiri baa eebba noo sheegaya wamaa lanaa maxaa noogu wacan allaa natawakal inaanan cuskan seebayba u dhici karta cala allaahi eebba weyne korkii inaanan ku kalsoonaan oo aanan cuskin see baanu u yeeli karna waqad hadaana eebba waabuuna hanuuniyey sublana jeelkanagii buu nagu hanuuniyey walanasbiranna rusushii baa dhaaranaysa waanu sabraynaa dulqaadanayna alaamaa wax korkii aad aadaytumuuna nagu dhibtaan oo aada diin darteed noo dhibteen amaad dhibaato noo geysateen dhibaatada aad noo geysanaysaan iyo diinta olaashaankeed noo dhibaysaan labadaba waa ku sabraynaa wa allaahi eebba weyne korkii laa calaa hayri axad kale may falyatawakkal ha xuskadeen almutawakiluun dadka wax xuskanayo wa kaana ciisa bnu maryam nabi ciise ina maryama aha wuxuu ahaa nabi ciise calayhi nabi ciise korkii asalaam nabadgelye ha aatee yaquulu nabi ciise oran jiray libanii israa'iil nebi yacquub owlaadiisa wuxuu oran jiray laqad qiila waxaa laydin yidhi lakum idinka min qablu hore waxaa laydinku yidhi intan aniga idiin imaan ina sinna ilig bisinni ilig baa loo fujiyaa walanfasan haddii laysgooyana bilanfisan baa laysu gooyaa waana aniga ciise aase aquulu waxaan idiin leeyahay lakum idinka banuu israa'iila waxaan idin leeyahay laa tuqaawimu ha kala hortegina ashara sharta iyo xumaha min shari shar ha kala hortegina bal man daraba qofka garaaca khadaka dhabankaaga alaymani midiga faxawil ilayhi waxaad u wareejisaa alkhada alaysar dhabanka bidixe waman akhada qofka qaata ninka adiga fidaa'aka go-aaga kore faacdihu waxaad siisaa isaaraka go-aaga hoose wey wa kaana bacdu asxaabi rasuuliillah eebbaweyne rasuulkii asxaabtiisa qaarkood waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalama eebba rasuulka korkiisa naxariisya nabadgelyaha ku badiya yaquuluuna asxaabtu waxay oran jireen maa kunna annaga asxaabta ma aanu ahaan jirin nacudu kuwa tiriya iimaana arajuli nin iimaankii maanan xisaaban jirin iimaanan iimaan qumanku ma aanu tirin jirin idaa lam yasbir hadduusan qofka mar dulqaadan calaa aladaa dhibka la dhiba alla dartii loo dhibo hadduusan u dulqaadan in iimaan kaamila uu leeyahay wama aanan tirin jirin calaa doowi haadihi suura suuradda korkeeda annaadiqati hadlaysa waalamhilati mithaalyaalka aynu sheegnay alxayati ee nool min asabri dulqaada wataxamuli adkaysiya baa yacishu lmuslimu qofka muslima noolaada saabiran isagoo dulqaadanaya muctasiban eebba ajri ka tirsanaya mutaxamilan dhibka uu dulqaadanaya laa yashku isagoon cabanayn walaa yatasakad aan caroonaynin walaa yadfacu lmakruuh xumaha aanan ku reebaynin bilmakruuhi xumo walaakin yadfac wuxuu ku reebaa asayi-ata xumaha loo geystay bilxasanaati wanaag buu ku daafaca wayacfu wixii u gafuu cafiya wayasbir wixii dhiba u yimaa wuu u dulqaata wayakfir qofka u gafay wuu isaga dhaafa ayadan uu cuskanaya walaa man axad waxaa u sugnaaday sabara wixii dhibee la gaarsiiyey ku sabray oo wakafala u dhaafay qofkii dulmay ajrun cadiim ajri weyn buu leeyahay ina daalika arrinkaasi la min casmi ilumuur talayaal kuwooda waajiba ee in loo gasto mudan ayay taasu ka mid tahay alfaslu haalis fasalkii saddexaad fii xaqi tawakul tala saarasho khuluqdeed fii khuluqi tawakul tala saarasho dabeecadeed gudaheed uu fasal yahay cala allaahi eebba weyne korkii la tala saarto tacaala eebba korahaye iyo walictimaadi cuskiino cala nafsi la cuskado eebba lagu kalsoonaado naftaadana la cuskado waxaa naftaadii eebba ahayna laga maarmo ahalkaaga iyo awlaadaadaba ha noqoto kolkaad ilaah khayrkii u baahato adigoo dhan baa gunoobaya waxayna ku hagaagi maayaan laakiin gobonnimo runa waa inaad allaha cuskatid naftaadana aamintid in aadan isku hadlayn kolkaad uunka ka maaranto markaase adigoo dhan qiimi iyo gobonnimo iyo tixgelin baad mudanaysaa hadday kaa muuqato inaad makhluuq u baahan tahay adoo dhan baa dhulka ku dhacaya allana taa waa uga durkaysa adna waa ku baaba-aysa ummadduna waa kugu xaqiraysa kolka fasalka yaa buleey atawakul cala allah walictimaadu calaa nafsi waxaad tawakulayso naftii waxaad cuskan tahay eebbaweyne adigana waxaad dadaal mari karto baad maraysaa cidaad hoos hargalaysid ma jirto baabkani baab yaabla wey aada u dhegeysta alfaslu thaaliis fasalka saddexaad fii khuluuqi tawakuli cuskasho dabeecaddeed gudaheed buu u fasal yahay calallaahi eebbaweyne korkii la cuskado tacaala eebba korahaye iyo walictimaad ku tiirsi calaa nafsi naftaada dusheeda lagu tiirsado almuslimu qofka muslima laa yara ma arko atawakula tala saarasho cala allaahi eebba weyne korkii la tala saarto tacaala eebba korahaye fii jamiici acmaalihi acmaali lmuslimi muslimka shaqadiisa idaylkeed gudaheeda waajiban inay tahay keliyata uma arko khuluqiyan dabeeca loo nisbeeyey faxasbu oo keliya bal yaraahu wuxuu mu'minka u arkaa tawakulka fariidatan farad inuu yahay diiniyatan diin loo nisbeeyey wayacuduhu muslimkii tawakulkii wuxuu ku xisaabaa caqiidatan caqiida maskaxda iyo maankuu ku haya inuu yahay islaamiyatan islaamnimo loo nisbeeyey wadaalika sababkuna waa liamri illah eebba weyne faridi tacaalaa korahaye bihi bitawakul eebba tala saarashada uu addoommada faray fii qowlihi eebba weyne hadalkiisa gudihiisa ayuu addoommada ku faray inay eebba cuskadaan uu eebba yidhi cala allaahi eebba weyne korkii laa calaa kayrihi uun hadalkii badda fatawakalu tala saarta eebba weyne korkii waase in kuntum haddaad tihiin mu'miniin kuwa eebba rumeeyey haddaydaan mu'miniin ahayn waxaad doontaanba cuskada bariyo galbeed isku haleeya laakiin haddaad mu'miniin tihiin eebba weyne cuskada wa qowlih eebba weyne hadalkii wacala allah eebba weyne korkii laa calaa gayrihi axad kale korkii may falyatawakal ha tala saarteeno almu'minuun inta eebba rumaysay lihaada sidaa darteed ba kaana tawakul tala saarashay ahaatay almudlaq en waxba ku xirnay cala allaahi eebba weyne korkii la tala saarto subxaanahu eebba xubla-aan badana wa tacaala eebba xuma idaylkeed buu ka kor ahaaday juz-an gabal buu noqday tawakulkii min caqiidati lmu'min qofka rumeeyey caqiidadii kamida bilaahi eebba weyne rumeeyey taala kolahay waalmuslimu qofka muslima id yo diin markuu diin yeelanayo lilaahi eebba weyne taala korahaye wuxuu uga diin yeelanayaa bitawakuli tala calayhi cala allah eebba weyne korkii la tala saarto buu eebba uga diin yeelanaya iyo walidraaxu isridid alkaamilu dhammaystiran xaggeen laysku ridaya bayna yadayhi eebba weyne hortii baa laysku tuura laa yafham haddana mu'minka ama muslimka ma fahmaayo min atawakuli cuskiina eebba la cuskaday maa macnaha ee yafhamuhu u kartaan tawakulka aljaahiluun aqoon laabayaalka bilislaami aan islaam aqoonin waxay tawakulu yaqaanaano lixda lixaad ba la laabto aan la shaqaysan waxna la qabsan warmaa wax qabsatid mutawakil baanahay lagu qombaba masaajida bay jaahiliinta u yaqaanaan laakiin tawakulku sidaa ma aha taa tawaakul wahsi baa la yihaa shaydaan baa intuu god ku riday yaa ka dhex hadlaya tawakulka waxaa wey inaad adigana haydato oraadid waxaad qaban karta qabartid kalsoonidiiyo qalbigana weeba la jiro adimahan laga shaqeeyo saasaa muslimku tawakulu yaqaanaw laa yafhamu muslimkii garan maayo min atawakul tala saarasho maa macna u garan maayo yafhamuhu uu macnaha u garanayo aljaahiluun aqoon laabayaal an bilislaam islaamka aqoonin wakhusuumu caqiidati lmuslimiin dadka muslimiina caqiidadooda kuwa ka soo horjeeda oo se u garanayaan min ana tawakula in tawakulku yahay mujaradu kalima erey cadaysima taluukuha ay luusluusaan alalsunu carabyaalka erey carabyaalku luusluusaano afka laga yila in maskaxiya maan jirin oo walaa taciha ayaan kelimadu weelayn alquluubu quluubta ma ayaan weelayn carabkaas ayaa lagu luusluusaya watataxaraj waxaa dhaqdhaqaada bihaa kelimada ashifaahu bishimaha walaa tafahamuha mana garanayso alcuquulu caqliyaal garan maayaan aw tataraawaha halafka fikiryaal ma wariso ow huwa nabdul asbaab tawakulka inuu yahay sababkii wax lagu heli lahaa oo gebigiisiiba la tuuro iyo watarkul camal shaqadoo la yska daayo iyo walqanu isbakhtiin iyo warida raalli noqosho bilhuuni daraabid iyo waduuni hoosayn lagu raalli noqdo taxta shicaari tawakul calallah allah eebbaweyne in la cuskan yahayna calaama laga dhigo iyo warida raalli ahaasho calaama laga dhigdo bimaa wax lagu raalli noqdo ay tajrii dareerto bihi isaga alaqdaaru qadaryaalka eebe waxaa liiga dhigaa noqonaya layska yila laa tawakulkaas maaha abadan weligeediiyo allaheed tawakul sidaa maaha bal ilmuslimu qofka muslima yafhamu wuxuu u kasayaa atawakul e tawakul aladii tawakulka huwa isaguba juz-un gabala min iimaanihi muslimka iimaankiisa kamida caqiidatihi maskaxdii ammaanka wax uga guntan kamida annahu inuu yahay daacatullah eebbaweyne oo warkii la yeelo fatawakula biixdaari kaafati ilasbaab sababayaal idaylkoodna la diyaariyo asbaabtii almadluubati ee la rabay liayi camalin camal la arkaba loo rabay min alacmaali ka mida alatii acmaalu yuriidu raba muslimka musaawalaataha samaynteeda iyo wadukhuula geli fiiha acmaasha gudaheeda la galo oo falaa yadmac qof muslima uma hanqaltaago fii hamaratin beer inuu goosto bidiuni an yuqadim isagoon hormarin asbaabaha beerta waxay u baahnayd falkii iyo waraabintii iyo abuurrididii iyo isagoon beertii u samayn midaad goosanaysa waxaan nafta uguma sheekeeyo walaa yarju ma filo ma guudareeyo natiijatan inuu faa'iido gaaro maa wax kasta oy natiijadaa tahay biduuni ayamaa isagoon dejin muqadimatiha natiijada hordhaci loo samayn lahaa hayra ana mawdica ihmaari tilka alasbaab asbaabta uu samaynayo ee taasa mira dhalinteeda mawduuceeda iyo waintaaji tilka almuqadimaat muqadimaadka horayaalka uu sameeyey faa-iida dhalintooda yufawiduhu wuxuu muslimka u bandhigaa mirihii iyo faa'iidadii ilallaahi eebbaweyne subxaanahu ceebla watacaala korahaye id huwa eebba keligii maca alqaadir natiijo iyo faa'iido allaha awooda calayhi intaajka iyo miraha alla keligiiba awooda duuna siwaahu waxaan eebbahay ma awoodo laakiin inta eebba laga sugaayo ka horba isaga muuminkaana wixii loo baahnaa cagaf cagaf buu qaatay dhulkii buu qardeeyey keli buu ku furay wuu beertii buu abuuray kadib uu falay markaasuu midhihii eebba ka sugay kolka tawakulka waaka wixii la qaban karana in la qabto waxaan la qaban karinna eebbe laga sugo afa ra-aytum maa taxrusuun antum tasracuunahu am naxnu saaricuun adiga dhulkii haddaad fashay asaad waraabisay abuur ku tuurtay abuurkii oo lasoo dhaliyo oo geed laga dhaliyo oo geedkii la barbaariyo sabuul laga dhaliyo sabuulka xabada lagu rakibo hawsha eebaale laakiin adigoo intii kula filay aan samaynin seebaad u damacda mire inaad goosato wey fatawakulu tala saarashada cinda almuslimi qofka muslimka uleeba tala saarto idan arrinkuusaan sheegnay hadduu yahay huwa tawakulka laba qaybood weeye camalun hawl muslimka laga rabo iyo wa amalun yadileeba laga sugow labaduu ka kooma naa guurso gurigee dhaqaalayso la kulan ilmana alla ka su e haddaada naagba guursan xaggee ilmo ku arkaysa sidoo kale adoon shaqaysan xaggee maal ku arkaysa kolka tawakul muxuu noqday amaalun howladiga adiga aada qabatay muslimka iyo wa amalun ba laga sugay wy amalka horeeya amalkuna waa dambeeya fatawakulu sidii tawakul laftana loo baray quruxdeeda arag fatawakulu alla tala saarasho cinda almuslimi qofka muslimka agtii idan haddii arrinka aynu sharxnay huwa tawakulka camalun howlqabasho wey iyo wa amalun eebbayadidiishi wey maca huduwi qalbin qalbigaagana uu degan yahay wa tuma'niinati nafsin naftaadunay xasilan tahay oo wixii eebba kuu qadaray baa qalbigaagu ku degan yahay naftaaduna ku xasilan tahay iyo waxtiqaadun goyn niyo jaasimun go-an maxaad goynaysaa anna maashaa allah wixii eebba weyne doono inuu kaana ahaanayo wamaa lam yasha waxaanu eebba doonin lam yakun ahaan maayo wa ana allaaha eebba weynana laa yudiicu eebba ma dayaco ajra man qof abaalgudkii huwa almuslimu qofka muslimkaa in yu'min gooruu rumaysan yahay bisunanillah sidadka eebba baxshay filkowni adduunka gudihiisa qofa yuciti uu diyaar garaynayo muslimku lil acmaal camalyaalkuu qabanayo asbaabaha asbaaba alacmaal camalyaalka sabab yay u baahnaayeen asbaabtii almadluuba ee la rabay lahaa acmaasha loo rabay oo wayastafriu uu shubayo ayuhda dada aljuhda jabal wixii lagu arkay fi ikhbaariha asbaabta diyaarinteeda gudaheeda wa ikmaaliha asbaabta dhammaystirideeda laa yactaqidu haddana niyada kuma hayo abadan weligi yaalii qof muslima anal asbaaba asbaabtuu sameeyey xadaha keligee inay tafiilatun ballan qaadi karto bitaxqiiqi ilasraaj su-aalka gaaridiisa oo inta adiga aada samaysay abuuridii iyo faridii iyo waraabintii in marsaga gacantaada ku jirto haamiyada kuma qaban kartid adigoon wax la arin oo wixaalaabi karayaan kolka haddana laa yaxidu laa yactaqidu muslimka niyada kuma hayo abadda weligii alihi anal asbaaba asbaabta la samaynayo bacdaha keligee inay tahay kafiilatun mid ballan qaadaysa bitaxqiiqi ladraar muraadyadii la raadinayay xaqiijintood iyo sugiddeed inay tahay mid ka badan min shayin shay amara allaahu u eebba faray bihi shayga yajibu ku eebbana u waajibay an yutaaca in eebba la adeeco bihi arrinkuu faray kamaa yuudac sida eebba loo adeecayo bikayrihi asbaab kayrkeedba loogu adeecayo fa mimaa wax ka mida wayaamuru eebba faray bihi shayga oo wayanaa u reebay anuu xaggiisa ama alxusuulu gacanku dhigid ala nataa'iji faa'iida iyo marax korka gacan lagu dhigo iyo walfay guulaysi birakaa'ibi wixii la jeclaa lagu guulayso faqad wakala muslimkii wuu wakaasay amrahuma natiija gacan ku dhigin iyo guulaysi amarkooda ilallaahi tacaala eebba weyne xaggi ayuu u wakaasay id huwa eebba keligii faalqaadiru eebba awoodaha calaa daalika usaa gacan ku dhigideeda iyo waxaa la raba ku guulaysigiisa arrinkaa korkii eebba keligii unbaa kala duuna kayrihi waxaan eebba ahayn bata awooda male waana maasha eebba wuxuu rabo baa kaana ahaado waman lam yasha waxaanu eebba rabin lam yakun ma ahaado fakan badana min caamilin duusadaynaya faajixin dhibtoonaya lam yaakun andadaminin hamarata camalihi camalkiisa mirihii dhibkiisa mirihiisii andadaminin wa kan badana min saaricin mid beer tabcay an lam yaxsud goosan maa zaraaca wixii uu goostay aanan goosan ama isagiibaa dhintay wuxuu abuurtay ma goosan ama isagiibaa dhintay ama iyadiibaa dhimatay wa min huna sidaa daraaddeedba kaanad waxay noqotay nadratulmuslim qofka muslimkaa aragtidiisu ilaa al asbaab sababyaalka uu arko ana amaltima uskilo haleeyihaa alalasbaab asbaabtii la cuskado xarkii markii la gunguntaba in lagu dangaarayo la cuskado waxdahaa kelige iyo waictibaarahaa asbaabtii oo loo tixgeliyo iyo asbaabtu inay tahay kullu shay waxaa la arka keligeedu inay tahay bitaxqiiqi ilmatluub waxaa la raadinayee la rabo xaqiijintiisa gudahooda taas haddii la ictiqaadiyo kufrun gaalnimow wa shirkun eebao asbaabtii la garab dhigay yatabara-u minhu muslimka way ka beri yeelaya arrintaas samayn maayo wa ana tarka alasbaab sababtii laga tago gacmihii la laabto asbaabtii almadluuba ee la rabay liayi camalin camal kulligii loo rabay iyo wa ihmaalaha asbaabtii la dayaco wa huwa isagoo qofka muslimiihi hadiri uu awoodo calaa ijaadiha asbaabtii darbideeda korkeed iyo wa iijaadiha asbaabtii samaynteeda korkeeda uu karo fisqun diinka bixid wey wamacsiyatun alla khilaafid wey yuxarimuhuma ilaahbaa labadaba xarimay wayastakfiru wayastakfirullah muslimkii eebuu dembi dhaaf ka barya tacala korahaye minhuma labadan dambana eebuu uga istikfaarsadow waalmuslimu qofka muslima fii nadratihi fiirintiisa haadihi tana ila alasbaab sababyaalkii siduu u fiiriyey musamadin musamidin wuxuu ka korarsanaya falsafataha nasariyadan falsafadeeda fii ruuxi islaamihi islaamka uu muslim yahay muxrirkiisa ayuu ka qaadanaya wa tacaaliimi nebiyihi isaga muslimka nebigiisa nebigaasi aqoontii uu ummadda baray isaga nabigaana eebba baray ayuu ka qaadanaya nabigii muxamedinaha sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkiisa wasalam nabadgelyo allaha ku badiye oo fa rasuulullah alla weyne rasuulkii kaana rasuulku wuxuu ahaa fii xuruubihi rasuulka dagaaladiisii hadawiila ee aada u dheeray alcadiida ee tirada badnay laa yakhuudu nabiga ma jiri jirin macrakatan dagaal xataa yuxisa ilaa uu diyaar gareeyo lahaa macrakada cuddataha waxay u baahan tahay fawa yuhayi u nabiga darbo lahaa xardaha asbaabaha sababyaalkeeda oo fa yakhtaar wuxuu nabiga dooran jiray xataa makaana almacraka dagaalka meesha laga dhigayo ayuu dooran jiray ee meel kastaaba dagaalkii ha lagu sameeyo ma oran jirin fa yakhtaaru wuxuu nabiga dooran jiray xataa makaana almacraka fisriyada ama dagaal meesha lagu samayna uu dooran jiray wa zamaanah goorta la samayn labada qaboono subxada hore in la sameeyo bacda duhur in la sameeyo jiray faqad subanaa xaggi sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo annahu nabiga inuu kaana ahaan jiray laa yasfullu nabiga ma qaadi jirin qaaratan weerar bilxari dhuxsha oo kale qoraxdoo kulul ma qaadi jirin ilaa bacda an yabruda aljawu hawadu markay hawadu hadday subaxnimada hore gato bacda an yakuun goortuu aada ka galaan qad rasama mid calaameeyey khudatahu dagaalka qorshihiisii iyo jaangooyadiisii hor uu calaameeyey kolkaasuu waktiga munaasiba iyo goobta munaasibana doonan jiray wanawama isagoo nabiga habeeyey sufuufahu ciidamadiisiina habeeyey waidaa faraqa suubanu hadduu ka faraxasoo dhammaystiro min kulli asbaab sababyaal idaylkood almaadiya ee muuqanaysay almadluuba ee la dalbayey fi najaxi ilmaaraka dagaalka ku guulaysigiisa goorta uu diyaar gareeyo un wax sababa dhinayn raguu darbo wakhtigiiyo goobta goortaasuu alla u noqon jiray safaa subanuhu waa kor yeeli jiray yadayhi labadiisa gacmood kaa-inan isagoo tugaya allaaha eebba weyne caza eebba addoommada kaata wajalla weynaaye waa warkiisii laga guuriye laga maqlay warar ka mida allaahumma munzila alkitaabi wa mujriya saxaabi wahazima alacdaabi ahzimuhum wansurnaa calayhim muslim iyo bukhaari wey saasuu dhihi jiray allaahumma yaa allah ilaahow munzila alkitaab yaa munzila alkitaab kitaabka qur-aankaa alla hadajiyo ama jamiiculkutub inta kutubee xaqa qur-aan iyo injiil iyo towraad iyo zabuur suxufi ibraahiima wa muusa wixii kutubee xaqa idaylkood ee bihii dejiyo wa mujriya saxa daruurta hawadan dhace ee cirna jirin dhulna jirin ay isbahaysay allihii weligiiba jabin jirayo ahzimuhum allow jabi colka wansurna anana noo gargaar oo noo hiili calayhim dushooda wax la dila iyo wax la qabta iyo wax firdha ayaa la raba kolka in laysdul taago dhaarkiiyo wadnaha iyo gafuurka cagta laga saaro ayuu nabiga rabbi ka baryaaya ahzimhum allow cololyaalkan shaydaan iyo naf iyo hawo iyo gaalo munaafiqiin wakani waxaan isxugisaday allawjabi ahzimhum allawjabi wansurna annagoo muslimiina oo addoomahaagaana allow noo gargaaro calayhim gaalo korkood noogu gargaar wakadaalika sidaaba kaana hadyuhu nabiga hanuunkiisii ahaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya fi ljamci kulmin wuxuu kulmin jiray bayna alasbaab sababayaal almaadiya loo nisbeeyey warragga iyo hubka iyo sahayda tababarka xeeb dagaal intaasuu diyaarin jiray waruuxiya iyo middaan dambe eeba ku xirnaanta tawajuha ilaa u khushuuca horsiga hoorsiga malaayigu yeerashada labadii buu isku dari jiray suma ka gadaal intaa kadib buu yucalliq suubanuu xiri jiray amra najaaxihi nabiga guulaysigiisa guulaysigaa dagaalka lagu guulaysto amarkiisii waxaa lagu xiraya calaa rabbi rabbigii korkii baa gushii lagu xiraya oo wayanu nabiga waa kici jiray falaaxahu dhiibaantiisiiya wa fawsahu guulaysigiisa bimashiicati mawlaa isaga nabigaa sayidkii lahaa doonidiisa ayuu ku xuri jiray hadaa misaalu hal misaal waa kaasi qaado wa mithaalun aakhar mithaal labaad waa kana wa mithaalun jaangooyo ama sarqadan aakharu kale faqad intadar waa uu sugay nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korka wasalama nabadgelyo allaha ku badiye amra rabbihi rabbigii amarkiisuu sugay fi lhijra canjeelidii maka laga canjeelayey ee madiine la aadayey ila almadiina madiina loo haajiraayey bacda an haajar goortuu haajiray ka gadaal ilayhaa madiino sunnu asxaabihi raggiisa intii badnayd hadday madiina aadeen isagu weyska joogay idan alluu sugaayey markii dambana wajaahu waxaa nebiga u yimid alidnu fasax ayaa min allah eebba weyne xaggii uga yimid tacaalaa eebba korahaye bilhijrati canjeelidii iyo safarkii laga canjeelayey mako soo canjeelayay madiino idankiibaa u yimid sidee yeelay marka markii la idmayba iskama bixin bal tilaabaha uu qaaday tiradooda arag ilaa toddoba khadwo famaa hiya tartiibaatu tartiibaadkii iyo habkii loo sameeyey maxay ahay allatii tartiib itakhadaha uu yeeshay rasuulullah eebba rasuulkii calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo haatee lihijratihi hanjeelidiisii uu ka haajiray mako ee madiine u hajiray tartiibtuu sameeyey maxay ahay inahaa tartiibtii qabso kow farla ixdaaru rafiiqin markii koobaad nin la jira ayuu diyaarsaday ninka nin caadi ah ma min khiirati rufaqaa raggii nabiga rafiiqyaalu ahaa ninkii ka dhaqiiqay waa abuubakar ayuu horta doortay abuubakar wuxuu ahaa hijro nin doona ninkii ugu horreeyey oo markay hijrada bilaabatay ee madiina aadid la bilaabay gur rasuulallah dacnii uhaajir aan ku dhaco alla darti uhaajiro balukaan lacalaka tuhaajir maca khayr rafiiqi inaad saasi laga yaabo kolka abuubakar buu reebay markaa reebidda abubakar xigmooyin waaweyn ayaa ku jira awalan hadday haajiraan inta dadaal cusub la sameeyo iyo hila-ooda baa ragga haray la dhammayn lah loomana ogolaadeen laakiin intay odayaashii joogaan nebigii baa jooga abuubakar baa jooga cali baa jooga odayaashii waa joogaan balile kolkaa dhalinyaro faniintay ihtimaam weyn lama siinin kolkaa xeeli waa ku jirtay talabaadna nabiga isagaaba rabay abuubakar inuu raaco ixbaalu rafiiqi markii koobaad rafiiq xaadirinti min khiirati rufaqa inta lala rafiiqo kan ugu khayr badana alaa wahuwa kaasuu diyaariyey waa saaxibuhu lajirihiisii abuubakru sidiiqaha radia allaahu canhu ilaah abubakar xaggii raalli ah ka noqdo muxuu nabiga u diyaariyey liyasxabahu abuubakar suu suubanaha inuu raaco fii dariiqihi jidkan dheerees qaadayo afar boqol konton kilomitir sideed geedi wey intaasaa la maraya ilaa daari hijratihi nabiga haajiriddiisa daarteedii oo madiinaha inuu u gaato ayuu diyaariyey waa sabab ee markii layd maydkama dhaqaaqin laba icdaadu saadi safar safarkaa jisankiisii ama saahidiina waa la diyaariyey oo sideedaa beri ee jidka lagu jiraayo baad iyo biyo wixii la cuni lahaa iyana waa la guntay min dacaamin hunguri ah wa sharaabin cabdikaana rabadathu waxaa labada weelba afka ka xirtay ee gunuday asmaa-u gabarta magacaa leh bintu abiibakrin abiibakar gabadhiisa ahay waxayna ku xirtay laxajacad arag fii nadaaqiha dhaxda waxay ku xiran jirtay boqor baa waagii hore la ohan jiray marna mar baa la ohan jiray marna dhaxlaa la ohan jiray bahalkaa dhaxday dumarka ku xirtaan gadaashaan dambe markii la tadawuray ee la ilbaxay dhaqaale la yeeshay dhexdaaba loo bedelay oo naagtu dhexdaydaad ku xidhanaysa kolka baalkii dhexda ayay kala dilaacisay kolkaasay labadii meeshaa ka raacay xataa luqibad ilaa lagu naanaysay bidaati nitaaqayn gabadhii lahayd labada nitaaq waa laba liilan ama laba xarig ama laba mar ee ku xidhna labadii weel ee nebiga abubakar ay midna baadka ku qaateen midna biyaha ku qaateen ee afka uga xiirtay iyadana waa cidaadkii labaad saddex ixdaadu raaxilaatin gaadiid diyaarintii ayuu tilaab saddexaad sameeyey mumtaaza sideed geedi oo isku xigta neefka ku xamilaya neef sahlan maaha waa neef xagna hayina xagna tababaran xagna bislaaday xagna ladan kolka waaba la quudin jiray si gaaraa loo calfin jiray ilaa labadii neef hayile icdaadu raaxilatin gaadiid diyaarintii mumtaazatin socan lirukuubi fuulid calayhaa korkeeda fii hada safar safarkaas gudihii ashaaq ee dhibka badan atawiil oo dheer afar ixdaaru khiriitin dalyaqaanna waa la diyaariyey ilaan jidkii caadiga ah lama maraayo waxaa lagu talagelaya in raacdo imanayso oo nebiga abubakar quraysh iyo cadowgii la eryanaya idan jidkii ay yaqiineen lama rabo waa in wadda goodir la qaado dhultoodiiah oon la mari jirin nimaan lumay oo reer baadiya ah oo dalka yaqaan jukraafi wey <coughs> waxaa hadeer jukraafi loo yaqaana uu diyaariyey tilaabtii afraad bay ahayd ixdaaru khiritin balyadaan ama juqraafi sheikii baa ku fasiray diyaarintiisa xalimin yaqaan bimasaaliki dariiq jidka meeluhu maro iyo wa duruubiha jidka wadooyinkiisuu yaqaan alwaxira ee qallabsanay liyakuuna juqhraafigii inuu noqdo daliilan tusiya wahaadiyan hanuuniya fii haadihi rixla safarkaasoo kaasa gudihiisa asocda ee adkaydu shan walamaa goorti araada suubanaha uu doonay afartaa markii hore loo diyaariyey haddii nabigu doonay an yakhruja in nabigu baxo min beytihi aqalkiisa uu ka baxo aqalkiina habeenkaa uu baxayo waa lagu wareegsan yahay boqol wiil baa lagu wareejiyey walamaa araada haddii nabigu doonay an yakhruja inuu baxo min beytihi aqalkiisa uu ka baxo aladii aqalka sawakahu ay isku wareejiyeen alcaduwu kaaladii nabiga nacbay oo waxaa saruhu aqalkii ay xireen fiihi nabiga aqalka gudihiisa ay ku xireen xataa laa yanfalid ilaa uusan ka fakan minhu nabiga ayaa amara wuxuu nabiga faray sala allahu calayhi wasalama ibna camih nabiga adeerkii abi daalib igeerku dhalay cali caliy bni abi daalib aha radia allaahu canhu ayuu nabiga faray ayaan ama in cali uu socdo calaa firaasihi gogashii nebiga ilan meel bay ka eegayaan dulduleel kolkaasuu yidhi war nin jifo meesha ha arkeene cali ow kaalay meeshii seexo cali baa meeshii seexday hayanaama inuu cali seexdo calaa firaashihi gogashii nebiga korkeeda muxuusaa u yeelay tamwiihan wuxuu indhasarcaadinayey halaal caduwi gaalada haladii cadowga anmaa barixa ka suulin yantadiru inuu cadowgu koranayo khuruujahu nabiga soo bixidiisa bay sugayeen min almanzil aqalka ka soo baxo liyuftad in nabiga la ajaro caloosha laga ridoo la dilo bihi nabiga uma ka gadaal kharaja nabigii waa baxay wa taraka alcaduwa colkiibuu ka tegey yantadiru isagoo koranayo qawmatahu soo kicidda nabiga ayay sugayeen oo min firaashihi gogasha ka soo koo aladii firaashka yataraa lahum iyaga uu uga muuqanayey min khilaali shuquuqilbaab albaabka jeexdiimihiisa gudahooda ayay ka arkaayeen weli ninkii waa jiifa ayay lahaayeen xalay buu tegey waxaa meesha jiifana adi wey taa markuu aqal ka baxay buu sameeyey maca daalika kullihi wuu mutawakil yahay lix lamaa goortii talabahu ay nabiga dalbeen almushrikuun gaaladii washtaduu ay ordeen waraa'ahu gadaashiisa yabxaduuna iyagoo baaraya canhu xaggiisa iyo wa can saaxibihi lajirihiisii abibakari sidiiqaha aladii abibakarka faraxu nabiga lajiridii haawka hadduu ku dhaho meelunbaa laga heli lahaa iyagiibuu markaa banjarinaya kolka ma socotaynin ee awa hawanimadii wuxuu u dunmay ilaa kaari thawr buurta thawr la yihaa godkii ku yaalay qorafkaas ayuu u dunmay fadakhala nabiga wuxuu galay fiihi filgaar qorafkii gudihiisa ayuu galay liyastatir inuu nabiga ka qarsoomo can acyuni taalibiih nabiga kuwa raadinaya indhayaalkooda inuu ka qarsoomo annaaqimiina ee kaanaya nacay alxaaqidiin u urxun calayhi nabiga korkii ayuu godka u galay ugu dambayst toddoba lamaa goortii kolkii baa laysugu yimid oo qaala lahu nabiga u yihi abuubakrin ayaa lugahoodii arkay abuubakar baa yihi low goor ana axadahum gaalada midkood u nadara dhowro taxta qadamayhi labadiisa gomadood hoostooda hadduu naga dhowro la absarana waa noo jeedi lahaa yaa rasuulallah alla rasuulkiisiyo qaala lahu rasuulka wuxuu yihi maa danuka malahaagu waa macay yaa abaabakrin abuubakarow bithnayni labo waa nabigiiyo abuubakar allaahu eebba weyne haalisuhuma uu saddexeeyo miyaa laga ilhelaya laga ilheli maayo fa min khilaali haadihi alxadiida dhacdadaas oo taase dhexdeeda allatii dhacdada ay tajallad muuqatay fiiha dhacdada gudaheeda xaqaa'iqu limaan iimaan runtiisii ay ka muuqatay watawakul tala saarashana runteeda ay ka muuqatay macan tawakul iyo imaan laysku daray baa labadiiba ka muuqda ayaa yushaahad waxaa la arkaya ana rasuula subanuuhu calayhi korkii asalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo ha aatee inuu kaana laa yunkir midaanan dafirsanayn alasbaab sabab in la sameeyo nebigu ma diidi jirin bal intuu sameeyey arag walaa yactamid mase cuskan jirin calayha sababta korkeeda wa ana aakhira alasbaab sabab yaalta u dambaysa lilmuuminu sababa wa itraaxuhu istuuridda muuminka u beyna yadayilah eebba weyne hortii isrida xawla iyo tabar iyo quwana u meel iska dhigo wa tafwiidu muuminkii bandhigidiisa amrahu talooyinkiisa ilayhi ilallah u eebba u bandhigo fii hiqatin kalsooni gudaheed wadmi'naan qalbi deganaan gudaheed uu eebba u bandhigo ina arasuula subanuhu sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi subanaha korkii wasalama nabadgelyaha allaha ku badiye lama istanfada markuu fuliyey jamiica alwasaa'il wasiilo dhammaanteed hadduu meel mariyey fii talabi najaa inuu badbaado raadinteed gudaheed xataa xashara nafsahu nabiga naftiisiibuu kulmiyey alatii nafta talaba uu dalbaayey annajaata badbaado lahaa nafta uu u dalbaayey fii khaarin god gudihii buu galay mudlimin oo mugdi ah taskunuhu godkaaba khatar taskunuhu godka naftiisa ay degan tahay alcaqaarib hangaralayaal iyo dibqaloocyo ayaa degan walxayaad abeesooyin iyo masbaa degan meeshaa khatartuu galay naftuuna badbaadinayey intaa kadibbu qaala nabiga yidhi fii hiqati lmu'min eebba mid ku kalsoon isagoo ah wuxuu yidhi mu'min kalsoonihii gudaheed wayaqiini lmutawakkil eebba kii cuskaday runtiisii ayaa wuxuu ku yidhi lisaaxibihi saaxiibkiisii la jira abuubakar lamaa goortii saawarahu uu abuubakar u yimid alkhawfu cabsi u arka oo baqayo oynayo qoolen yaa rasuulallah nimankii waa yimaadeen fain qutiltu ana aniga haddii lay dilo fainamaa ana rajulun waaxid nin keliya taanahay dilkaygu dhib male waidaa qutilta anta haddii adigase lagu dilo halakati ilummatu wadiin diin iyo ummadiiba halaagsantay saasuu ilmaynaya kolkaasaa qaala nabiga yidhi fii tiqati almu'min eebba mid rumeeyey kalsoonidii gudaheed wayaqiini almutawakil ilaah mid cuskaday runtiisii gudaheed ayuu lisaaxibihi saaxiibkiisii wuxuu u yihi lamaa xiina xaalkii saawarahu ayuu timid abuubakar alkhawfu bakdin ayuu wuxuu ku yidhi laa taxzan abuubakar hatiiraan yoonin sababkuna inallaaha eebbaweyne baa macanaa inala jira wey see u tiiraan yoota maadannuuka abuubakar malahaagii waa maxay yaa ababakriinow ithnayni labase u sahlatay laba qofo allaahu eebbaweyne haaliduhumaa uu labada saddex ku yahay sidaad u sahlato abuubakara waa side hadalkaasuu yidhi qur-aankuna sidii buu ku yimid id humaa filqaar markay labadooda godka ku dhex jireen id yaquulu lisaaxibihi markuu saaxiibkiisuu ku lahaa laa taxsan hatiiraan yoonin in allaaha eebbaweyne ayaa macana inala jiro wallaahu aclam